macaaniyay aheed hadda xukunaan gelayna xukunkaas khulaasadiisu waxay tahay macduufka iyo macduuf calaygu icraabka waa inay isku waafaqaan iskuma khilaafi karaan haddii macduufu calayhiga uu marfuuc yahay macduufku muxuu noqonaa marfuuc hadduu macduuf calayhigu mansuub yahay macduufku muxuu noqonaa mansuub hadduu macduuf calaygu yahay makfuuf macduuf muxuu noqonaa makfuuf haddii macduuf calaygu yahay majzuum macduuf calayhigu hadduu yahay majzuum macduufku muxuu noqonaa majzuum intaas wey xukmu xuruufi lcadfi cadafka xuruuftiisa xuruuftaas xukunkooda haadaa maxalu halkaana waa meeshii looga hadlayo lagu baranayo qaala wuxu uhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinaaji almacruufu bibni اajruumi fain caطafta haddaad cadafto ayuha daalib calaa marfuucin mid la rafciyey korkiisa haddaad ku cadafto calaa marfuucin waa macduuf calayhigii fain caطafta haddaad ku cadafto calaa marfuucin mid la rafciyey korkiis rafacta almacduufa macduufka waad rafcine mid la rafciyey korkiisa markaad ku cadafto oo macduuf calayhigu marfuucu yahay rafacta almacduufa macduufka waa rafcine aw calaa mansuubin aw in cadafta haddaad ku cadafto calaa mansuubin mid la nasbiyey korkiisa oo macduuf calaygiya mansuub ah nasabta ay nasabta almacduuf macduufkana waa nasbine macduufkana waa aada nasbine markaas aw calaa makfuudin aw in cadafta haddaad ku cadafto calىa makfuudin mid la khafdiyey korkiisa macduuf calaygiya makfuud ahoo hoos dhigan khafadta almacduufa macduufkana waa khafdine oo hoos dhigay macduufkana waa khafdine aw calىa majzuumin aw in cadafta haddaad ku cadafto calىa majzuumin kula jasmiyey korkiisa macduuf calaygiya majzuum ah maxaa samaynaya jazamta almacduufa mar haddii jasme lagu yidhi waa laba ficil oo laba mudaarica waxaa la isku cadfaya laba ficil wey ila jasmu mar hadii uu yidhi ficil meel ahayn ma galo marka taasuna waxay kutusee asmaana waa la isku cadfaa afcaalna waa la isku cadfaa cadafku labadaba waa gela ficil mudaarica ah, ficil mudaaric lagu cadfaa markaasaa la isku jasmina aw calaa majzuumin aw in cadafto haddaad cadafto calaa majzuumin ku jasmiyey korkiis haddaad wax ku cadafto jazmta اmacduufa macduufkana waa jasmine taquul waxaa leedaa miaal qaama zaydun zaydaa istaagay hadda zaydun taasaa macduuf calayhi ah wa camrun camarna waa istaagay wa camrun aan leenahay wax kale ma dhihi karno ma dhihi karno wa camran ma dhihi karno wa camrin waajib waxaa nagu ah xagga luqadaan ka hadlaynaa waajib luqawiyaan ka hadlayna waxaa waajib nagu ah inaan idhahno wa camrun wax kale nooma banaan xagga luqada marka hadeer fiiri annaga baabkan ku jirna horta ma la yaqaan waa baabu tawaabic soo maaha tawaabicna meeqay ahaayeen afaray ahaayeen soo maaha baabki tawaabic kii ugu horreeyey wuxuu ahaa nacti taabica iyo matbuucad matbuuca magciis xaa la dhihi jiray mancuud taabicana nact maxaa ka dambeeyey cadafka cadafka midka matbuuca magciis xaa la idhaha macduufu calayhi kan taabicana xaa la idhaha macduuf waa muhiim arintaas inaan mar walba taabica iyo matbuuca kala naqaan muhiimay noo marka hadda baabulcarafaan ku jirnaa mid kala raacaya macduuf alayhiyaa la yidhaha kan wax raacayana macduufaa la yidhaha waayo hadda zaydun a ah, ah macduuf calayhi wa camrun camruna waa maxe waa macduuf wowda udhaxaydana waa maxee caaif waa xarafkii u cadfaayey caaif khalaas macduuf calayhi caaif macduuf saddexdaas inaan fahna waa laga maarmaan oo xaraf kaleaan la garanaan meeshaan ku yaalleen yaa ka jawaaba ha geesi alla ma xiro haya bal ardaygaan aan ku baranayn wa camrun wowaa ka sii dambeed xayaad wowdaas faariqa waxaa lagu kala gartaa xaalatu rafca iyo xaalatuuljar Ah, waxaa la kala saara maxaa la kala saara labada isku darmaydoo la kala saaraya yihiin camrun iyo cumar haa camar iyo cumaraa lagu kala saara wowdaas haddaad wowda meesha ku aragto kelmaddu waa camar maahan cumar moogtahay camar iyo cumar isku sii u qoran qoranyihi shaqalka iska daa lama shaqlo sida badan carabiga laakiin xuruufta marka la qoro camrun cumaru isku qaabay u qoranyihin soo maaha marka markaad arag xaaladda nasbada isku si uma qorna oo camran alifaa laga daba qora ilaa waa la tanwiinina alifaa ka daba qora cumar laakiin waa maalansarifo weligeed iyada alif lagama daba qorayo xaalatu masbaxad marka xaalatu masba iskuma ekaa karaan ilaa camran alifa ka daba qormi cumarna ka daba qormi iskuma ekaa karaan laakiin labada xaaloo kale haddaan wowdaas lagu darin camar iyo cumar lakala lama kala garanayo wowdaasaa marka lagu kala gartaa wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd wa camranna waa arkay fiiri hadda waxaa ah maطbuuci la raacay zaydan waa macduuf calayhgii wowduna waa caadifkii camranna waa macduufkii zaydan waa nasbisan tahay camran waxaan ahayn lama dhigi karo hadda fiiri camar wowdii laguma qorin maxaa yeele xaalatu nasbi ay joogta alfa ku qoran soo ma jeedin ah, laakiin cumar markuu xaalatu nasba jooga saa loo qora cumara alale alfigu qori ma ilaa tanwiinu ma aqbali karee isi malayserf lama tanwiiniyo ah wa marartu waxaan soo maray bizaydin zaydaan soo maray wa camrina waan soo maray hadda zaydin ayaa macduuf calayga waa jiran yahoo ba'daa jirtay wa camrin aan leena wax kale nooma bannaano macduufkii waa jaraynaa wa zaydun zayd jasmiyuu noo miisaalinaa wa zaydun zayd lam yaqum ma istaagin walam yaqcud mana fariisan miisaalkan waa khadda sawaab maaha sababtaa fiiri zaydun hadda saanu icraabayna fiiri wazaydun alwaaw lilistinaa zaydun mubtada marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhiri waxaan kaloo dhihi karnaa wazaydun alwaaw xarfu cadfin waa noo banaanta wazaydun alwaaw xarfu cadfi zaydun mubtada marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri lam yaqum lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniin calaa sukuuni laa maxala lah min alicraab yaquum ficlu mudaaric majzuumun bilam وعلامة الجزم السكون وفاعله ضمير مستطير جوازا تقدر هو يحد على زيد والجملة من الفعل أو يقوم والفاعل هو في محل رفع خبر مبتدئ زيد خبر كسوي جملة خبر نغطي رابطنا يا فاعلك يقوم والرابط بينهما فاعل يقوم ولم يقعد الواو حرف عطف لم حرف نفي وجسم وقلب يقود فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جسم السكون وفاعل ضمير مستطير جوازا تقدر هو يعود على زيد والجملة من الفعل أو يقعد إيا والفاعل وهو ذا في محل رفع معضوف على جملة لم يقول جملة جملة لغو عطفي أنا ميشا محان كرمي فعل فعل لغو عطفي oo midka macduufkaa sababta loo jasmiyey ay tahay cadafka daraadiis ma haynaba hadda waa jumlo jumlo lagu cadfo maxaana dhibkaas keenay lamta uu soo celinay hadda yaqcud waxaa jesmiyey lamta annagana maxaan rabnay ficil oo cadafka dartiis loo jesmiyey sidaas darteeda misaalka sawaabka muxuu ahaa wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fadhiisan lamta inuu ka daayo ah. zayd wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fadhiisan waa kaasaa misaalka saxda hadhow markaa iraamayna wayaqcud alwaawu xarfu casrin yaqcud macduufu calaa yaqum wاlmacduufu calى اlmajzuumi majzuum wa calaamatu jasmi الsukuun saasaan dhihi markaas waxaa soo bixi lahaa yaqcud oo ah macduuf iyo yaqum oo macduufu calayhi ah yaqcudna caamilka lagu jasmiye cadafkaasu noqona marka sidaasaan saxdiya lam yaqum wa yaqcud sharc maxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu uhi waaqulu waxaan leeyahay haadihi laxrufu xarafyaalkan alcasharatu tobanka laakiin waxaan soo ogaanay in sawaabku yahay inay sagaal yihiin saasaan soo ogaanay waaqulu waxaan leeyahay haadihi laxrufu xarafyaalkan alcasharatu tobanka tajcalu xuruftanu waxay ka dhigeen maa lafdiga bacdaha gadaalkeeda ku sugan taabican mid raaca limaa lafdiga qablaha horteeda ku sugan fii xukmi xukunkiisuu ku raacaa xukunka alciraabi icraabka loo nisbeeyey tobankan xaraf shayga ka dambeeya taabicay ka dhigee waa macduuf kan ka horeeyey raacsiinaho ah macduufu calayhi waxayna isku raacayaan icraabka icraabkay isku raacayaan fain kaana hadduu yahay almatbuucu kan la raaca waa macduuf calayhiga marfuucan mid la goday hadduu yahay kaana taabicu taabicuna wuxuu noqonaa marfuucan ku la goday taabicuna waa macduuf naxwo qaabalanii waxaa i qaabilay muxamadun muxamed iyo wa khaalidun khaalid qaabala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa nuunu lilwiqaaya walyaau damiirun muttasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasmin mafcuulu bihi muqadam muxamadun faacilu qaabala marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aqilihi wa khaalidun alwaawu xarfu cadfin khaalidun macduufun cala muxamed walmacduufu cala lmarfuuci marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aqilihi hadda waxaa maطbuuc oo la raaca muxamed taabic waxaa ah oo wax raaca khaalid icraabkiiu ku raacay mxamed waa rafcisnaa khaalidna waa la rafciyey fakhaalidun asagaaba noo iraaba fiiri fakhaalidun macduufu waxaa lagu cadfo calaa muxamedin walmacduufu shaygii lagu cadfo cala almarfuuci mid la rafciyey marfuucun asna waa la rafciya wa calaamatu rafcihi inuu rafcisan yahay calaamada lagu garanaa addamatu daahira waa godka ka muuqda wain kaana hadduu noqdo almaطbuuqu ka la raacaho macduufu calayga mansuuban ku la nasbiyo la kordhigay kaana taabicu taabicuna wuxuu noqonaa mansuuban ku la nasbiyey taabicii oo macduufka ahaa asna mansuub noqona naxwu qaabaltu waan qaabilay muxamadan wa khaalidanna waa qaabilay qaabaltu ficlu wa faacilu muxamadan mafcuul bi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa khaalidan alwaawu xarfu casmi khaalidan macduufu calaa muxamed wlmacduufu cala mansuubi mansuub wa calaamatu naصbihi alfatxatu daahira isagaa noo iraabay soo maha fakhaalidan macduufun calaa muxamed khaalid waxaa lagu cadfay muxamed walmacduufu shaygii lagu cadfo calaa almansuubi mid la nasbiyeyne mansuuban isagana waa la nasbiya wa calaamatu nasbihi khaalid inuu nasbisan yahay calaamada lagu garanaa alfatxatu daahira waa fatxada ka muuqata kordhiga ka muuqata wain kaana hadduu ahaaba almaطbuuqu kan la raacaho macduufu calayga maqfuudan ku la hoos dhigay kaana taabicu taabicina wuxuu noqonaa maqfuudan ku la hoos dhigay maqfuudkaasoo milow asagoo kalaa naxwu marartu waxaan soo maray bimuxamadin wa khaalidinna waa soo maray fakhaalidin macduufun waxaa lagu cadfay calaa muxamadin walmacduufu kii lagu cadfo cala lmaqfuudi ku la dhigay maqfuudun asagana waa la hoos dhigaa wacalaamatu kafdi hoosdhigiisa calaamada lagu garanaa alkasratu waa hoosdhigaa daahiratu ka muuqata wain kaana almatbuucu kan la raaca oo macduufu calayga hadduu noqdo majzuuman ku la jasmiyey kaana taabicu taabici wuxuu noqonaa majzuuman ku la jasmiyey aydan noqoshee naxwu lam yaxdur ma imaan khaalidun khaalid aw yursil walam yursil mana soo dirin rasuulan ergeyna sooma dirin isagiina ma imaan lam yaxdur ma imaan khaalidun oo yursil wayursil mana soo dirin khaalid wayursil owda bimacnaa wow ah oo yursil wayursil mana soo dirin rasuulan ergey lam yaxdur lam xarfu nafyin waa jasmin waa qalbin mabnin calى sukuni laa maxala lahu min alicraab yaxdur ficla mudaaricin majzuuma bilam wacalaamatu jasmi asukuun khaalidun faacilu yaxdur marfuuc وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أو حرف عطف يرسل معطوف على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جسمه السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره هو يعود على يحضر رسولا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره sagaad ku raabaa fiiri fayursil macduufu waxaa lagu cadfaa calaa yaxdur walmacduufu kii lagu cadfo calaa majsuumi ku la jasmiyey majzuumun isagana waa la jasmiya wa calaamatu jasmihi inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana asukun waa reebka wa min haadihi اlamilati misaaladan xaggooda minta ibtidaa'iye ka dhigo wa min haadihi اlamilati misaaladan xaggooda tacrifu waxaad ka garane ana alsma isimka yucdafu waxaa lagu cadfaa cala alismi ism kale isimka ism kala lagu cadfaa isimka ism kala lagu cadfaa wa ana alficla ficilkana yucdafu waxaa lagu cadfaa cala alficli ficil kale intaas faham ku celceli soo xifdi waa lagaa raba waa ammaane atawkiidu haadaa maxaluhu tawkiidkii meeshii looga hadlay waa tanaa qaala wuxu uhi mxamed بن محمد بن dad السنhاج المcروف بن الأjrوn qaal wuxuu yihi baabu التwkiidi haada midkaanu baabu التwkiidi adkayntii baabkii ka hadlaayo wey baabkii ka hadlayay in wax la adkeeyo waa baabkii ka hadlaayo التwkiidu twkiidku taaبicu waa mid raaca lilmkdi midka la adkayna iiri baabkaan ku jirnay waa baabkii tawaabicda tawaabicaan ku jirna soo ma aha tababayda baabkii koobaad nacti u ahaa kan koobaadoo matbuucao la raaca magaciisa waaa la dhihi jiray mancuud taabicana magaciisa waaa la dhihi jiray nacti baabkii ku xidhayna wuxuu ahaa cadaf cadafka midka matbuucao la raaca waxaa la dhihi jiray macduufu calayh taabicana macduuf tawkiid markaan joogno midka matbuucao la raaca waxaa la dhaha muakad kaasa kordhi kan taabicana waxa la dhaha mukid kaafta hoosna kan la raaca maxaa la dhaha mukad kan damboo raacaya taabicana maxaa la dhaha mukid mukad waa ism mafcuul waa midkii la adkaynayey mukidna waa ism faacil waa kii wax adkaynaya isagu midka horeeya mukad waa ism mafcuul dheh ism mafcuula la yidhaha waa kii la adkaynaya asaga midka dambayna maxaa la yidhaha mukid waa midka asagu wax adkaynayay ism faacila la yidhaha atwkiidu twkiidku taabicun atwkiidu marka maanta masderkan ism faacilaa loola jeedaa wa min iطlaaqi اmasderi wairaadati ismi faacil dhe waxaa tidhi atwkiidu almuakidu dhe ism faacil ka dhigo waa taabicii atwkiidu almuakidu midka wax adkaynaa taabicun waa mid raaca lilmuakadi kan la adkaynaa kan la adkaynaayo raaca mkdkaa maطbuuca mkidkuna waa taabic muxuu ku raacaa oo ay isku raacaan mkdka iyo mkidku fii rafcihi mkdka la godidiisu ku raacaa haddii mkdka la rafciyo mkidkana waa la rafcina wa naصbihi mkdka la kordhigidiisu ku raacaa mkdka haddii la naصbiyo mansuub uu noqdo mkidkana waa la naصbina isagana waa la naصbina wkhafdihi mukdka lahoos dhigidiisu ku raaca mukdka hadduu maqfuud noqdo mukdkuna maqfuud u noqona wa tacriifihi mukdka la macrifayntiisu ku raaca mukdku hadduu macrifo noqdo mukidkuna macrifu noqona wa tankiirihi ma dhih wa tankiirihi kuma usan dhihin sababtu waa maxe nuxaadda gobol badan oo ka mid aha waxay qabaan sideedaba nakiro lama adkeeyo nakiro lamaba adkeeyo saasay qabaan muxaada in badan oo ka mida laakiin culimmada muxaqiqiinta ee nuxaada sida ina maalig oo kale sida ibnu hishaam oo kale waxay yidhahdaan nakiro waa la adkeeyaa waxaana u deliila waaba soo aroortay xadiidka caaishaaba u deliil ah maa saama rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam shahran kullahu ilaa ramadaan ay tii maa saama rasuululahi sala allahu alay shahran haaramdil ma nakira mase waa macrifu shahran waxaa la rabaa inta qabta waa macrifo gacanta inay taagaan shahran ma macrifa mase waa nakiro dhegtaydan waa ku dhacda waa macrifi aw qofkii waa laga laaftay waa nakiro maxaa aa horta macrif waxay ahayd wax la yaqaan soo maahayn hadda haddaan ku idhaha dil oo oh, tira waa la yaqaan waa bishee aan ku leeyahay ha waa bishee waa fi waa nakiro marka fiiri waa adkayda caaisha fiiri waxay tidhi maa saama rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam shahran kullahu ay tii dhammaantii bil ma wada soomin ilaa ramadaana maahane bilaha kale soonka sunnadaa waxbuu waa gogoy jir qaybu sooma qaybna waa afura laakiin ramadaan haddi waa qasab in la wada soomo ma ujeedaa marka marka sidaa sawaabka ah waxay tahay nakiro waa la adkeeyaa وin yufid twkiid mankuuri qbil وacan nuxaati basrati mancu shamal ina maari alfyadiisa aad ugu tegi doontaa wain yufid twkiidu mankuurin qubil uy nakiro la adkeeya hadduu faa'iide keenaayo waa la aqbalaaho la diidi maho yidhi markaasuu yidhi wacan nuxaati basrati almancu shamal laakiin nuxaadda reer basra diidid ah shamliid ma ay ogola ayagu laakiin dheg jalq hausiin waa haynaaha daliilan haynaaha daliilkaa la raacaahe annaga waxa weya muqalidiin iskama nihin u leeyahy ina maalin isaga waa mujtahid muطlaq ah, cidna marti ugama aha naxwada ah, laa siiba wey walaa qof kale qofna marti ugama aha asagaa ilaahay u baxsha baabka u fur ma garata isagaa marti loogu yahay sooma jeed waa yahay marka wa tankiirhi waa in lagu daras marka wa tankiir iyaa lagu daras waa yahay sharax maxamed muxyadiin cabdulxamiid wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay التwkiid التأkiid u ku yidhi iiri saddexa la dhihi karaa twkiid waa midka ugu fasaaxada badan waa midka qur-aanka ku yimid baعda twkiidiha twkiid qur-aanka kaas uu ku yimid waa ugu fasaaxo badan twkiid o تأkiid ah, labo labo labo midda koobaad waxa weeyaan waa towkiid midna waa takiid mm-hmm. sog sog sog sog sog sog sog uh-huh. taakiid wey midka kale taakiid hamsada alif ubedel waa loo bedelahay taakiid ah. hamsada alif ubedel marka waa saddex towkiid oo hmse ah takiid iyo taakiid iska fududee taakiid saddexdaas wey marka yaa u fasaxo badan kan qur-aanku ku yimid bacda tawkiidihaa iska dhig aquulu waxaan leeyahay uri ataakiidu wa yuqaalu atawkiiduna waa la yidhaahdaahe wa yuqaalu waa la yidhaahdaahe taakiid oo hamsada alif loo bedelana waa la yidhaahdaahe macnaahu macnihiisu fi luqati xagga luqada atakwiyatu waa xoojin hadha waa lagu weydiina tawkiid xagga luqada waa maxay atakwiyatu aad leedahay xoojin waa taquulu waxaa leedahay akadtu shaya shaygiiyaan adkeeyey akadtu <laughs> waa adkeeyey aad leedahay wa taquulu waxaa leedahay wakadtu waa adkeeyey labada ficil baa loo isticmaalaa akadtu oo afcala ah facalana waa loo isticmaalaa wakadtuhu ayda noqoshe idaa qawaytahu markaad xoojido markaad xoog u yeeshaa taas loo isticmaala luqada carabiga taas luqadii aheede istilaaxi naxwoley usoo dhaadhacna halkaasaan joognaaha wa huwa tawkiidku fi istilaaxi naxwiyiina naxwoleyda heshiiskooda waxa naxwooley ku heshiiday inay tawkiidku magacaabaan nawcaani laba nuuc wey tawkiidku waa laba nuuc naxwoleyda agtooda atawkiidu lafdiyu tawkiid oo lafdi ah tawkiid lafdi ah waani midka labeeyaana التwkiid الmaعnawiy twkiid macnawiy twkiidku naxwadayda agtooda laba u qaybsamaa twkiid lafdiya iyo twkiid macnawiya wa huwa twkiidku fi isilaaxi naxwiyina naxwoleyda heshiiskooda dhexdooda xaal u ahaaday nawcaani duu nawcayni laba nooc mid u saaxiibo wey alawalu mid ka horeeya atwkiidu waa twkiid allafdiyu lafdi loo nisbeeyey waani ka labeeyana atwkiidu waa twkiid almacnawiyu macna loo nisbeeyey ama tawkiidu tawkiid tawkiidka allafdiyu lafdiga loo nisbeeyey fayakuunu wuxuu ahaana huwa tawkiidkaasu bitakriiri lafdi lafdiga la soo celcelintiisa wa icaadatii lafdiga la soo celintiisa bicaynihi daatadiisi la soo celiyo ow bimuraadifihi mid la macnaa la soo celiyo tawkiid lafdiga waa maxay waa in lafdigii hore cayntiisi la soo celiyo ama mid la macnaa la celiyo waa saas twkiid manawiya waa twkiid lafdiga waa twkiid lafdiga waa maxay waa lafdigii hore laftirkiisa in la soo celiyo ama se mid la macnaa la soo celiyo saasaa la twkiid lafdiga ama twkiidu twkiidka twkiidka a ah lafdigu lafdiga loo nisbeeyey fayakuunu wuxuu ku sugnaana bitakriiri lafdi lafdiga la soo celcelintiisa wacaadatihi lafdiga la soo celintiisa bicaynihi daatadiisa la soo celiyo ow bimuraadifi mid la macnaa la soo celiyo sawaan isku mid weeye kaana ahaaye huwa lafdiga la soo celina sman sm ahaaye sawaan ah sawaaun dheh ah, sawaaun sawaaun isku mid weeye ah, kaana huwa lafdigu sman ahaaye naxw jaa mamdu mamdu mamedaa yimid jaa mamdu mamdu waa twkiid lafdiyaad leedahay soo laba goor laguma celin laba gooraa lagu celiyey waxaad leedahay waa twkiid lafdi ah twkiid lafdiyaad leedahay twkiid lafdiga jaa mamdu mamdu mamedaa yimid aska leeda haya ow amase kaana ahaye huwa lafdiga lasoo celcelinaa ficla naxw jaa jaa mamdu mamedaa yimid aska leeda jaa jaa mamdu mamed ayub xaraf oo laga dhigi kara laa laa abu xubi xubi basnata ma muujinayo gabadha ba waxa weeye basna la yidhaahdo jacaylkeeda maxaa yal yadaa itiriiru qari qofna ha iga sheegin laa laa abu xubi xubi basna uu yidhi shaacir gab yahay hal qof iskaga sheegi maahu sa ayadaaba itiriyi qariy marka wuxuu noqon karaa lafdiga la soo celcelina waa maxay isim muxuu noqon karaa ficil muxuu noqon karaa xaraf intabaa noqon karaa laa laa abuuxu uu yidhi waayo naxwu jaaa jaaa muxamadun am kaana xarfan noqon yahe naxwu nacam nacam jaaa muxamadun qofa wuxuu ku yidhi ajaaa muxamadun ma maxamedaa yimid kaasaa tiri nacam nacam jaaa muxamadun nacam nacam waa adkayne nacam nacam jaaa muxamadun waa naxwu jaa hadda waxaa la rabaa tan waxaan soo aragnay tawkiidkii lafdiga ayadoo lafdigii cayntiisa la soo celcelina haddana maxaana laga rabaa isagoo lafdigii mid la macnaa la soo celina bimuraadifihi muraadifka waa mid la macnaa iyadoo la soo celina dhegayso jaaa waa yimid xadara waa yimid abubakr ir waa isku mid jaa iyo xadara jaaa xadara abubakr abubakr iyo iska dhig warkood dhan waa intaas jaaa xadara abubakr haye hadda xaraf xaraf xaraf kaas wuxuu ahaa ficil oo ficil muraadifkiisa la soo celiyey jaaa waa ficil xadaran waa ficil ficilkii jaaa ahaa a waxaa la soo celiyey mid muraadifkiisa muraadif waxaa lahaa lafdiga lafdi la macno ah oon ku xuruuf ahayn ku xuruuf maaha waana ku macno haddana xaraf waa kanaa waxaa lagu yidhi ajaa maxamed maxamedaa yimid markaasaa tihi nacam jayri jaaa maxamedu nacam haa jayri haa waa isku mid nacam iyo jayri waa isku mid نعم ها جيري ها جاء محمد أي muraadifkii qur-aanka waana ku jiraaba midka oo kalena waa ku jira soma dekan dekan soo ma inkastoo aan arki doono culummada gobol ay yidhahdeen maya ma ahan tawkiid lafdiya hmm. ee waa dekan bacda dekin waa laba burburi dhulka maranta la burburiyo aa ah, mar kale la burburina ee hal burburinoo la adkaynaayo maahan waa dekan bacda dekin ah, qaar adiida tawkiid lafdi laakiin tawkiidkii oo ah muraadifka subulan sijaajan iiri subulan wadooyin sijaajan wadooyin ah, subulan sijaajan waa maxay waa tawkiidkii lafdiga oo ah muraadif lafdigii lafdi la macnaa la soo celiy soo maa ama twkiidu twkiidka almacnawiyu macnaha loo nisbeeyey fahuwa twkiidka macnawigaa ataabicu ah, waa mid raaca waxa ka horeeya aladii taabicaasoo yarfacu suulinayo meesha ka saara ixtimaala sahwi halmaan suurtagalnimadiis aw itawasuci waasacsasho suurtagalnimadeed fi lmatbuuci matbuuca dhexdiisa la waasacsaday twkiidka macnawiga wuxuu meesha ka saaraa inaad hadalka carabku kaaga dhacay iyo inaad kelmadda majaas ahaan u isticmaashato iska waasacsatay oo xoogaa kelmadda aad adugu si waasaxsiya u isticmaashay uu meesha ka saara tusaale wa tawdiixu haadaa kan la caddayntiisa daabidkan haadaa maxkaa lagu ishaanaa daabidkan oo ah huwa taabic اladii yarfacu ixtimaala sahwi aw tawasuxi fi mabuuci intaasa haadaada lagu ishaara daabidkan ama xadkan la cadayntiisa wa tawdiixu haadaakan la cadayntiisa anaka adiga low qulta haddaad tidhaahdo jaa amiiru amiirkii yaa yimid jamiirkii waa yimid waxaa horta hadalkaaga daahirkiis uu yahay oo xoog badan oo miisaan badan amiirkii asagiyaa yimid saasaa hadalka daahirkiisi laakiin wuxuu aqbali karaa hadalkaas oo si daciifa ah u aqbali karaa in carabku kaaga dhacay amiirka oo aad ula jeedo ergey uu soo diraye ah, ergey uu soo diraye waxaa kaloo dhici karta inaad xoogaa waasacsatayoo amiirkii warkiisiyaa yimid aad ula jeedo warqaduu soo dir warqadiyaa timid amiiraa la sugaayo markaasaa lu haye amiirkii ma yimid kaasaa tiri jaalamiir amiir waa yimid macnaha warkiisii ayuu ergeygiisii ayuu u soo diray xoogaa hadalkiyagu waa saxsasha oo meeshii amiirka asaga daatadiisa loo isticmaalaayey khabarka amiirkaad ku rid iyo ergeyga amiirka marka markaa tiraad jaa alamiiru hadalkaaga waxaad ka muuqata asagaa yimid laakiin haddana hadalku muxuu aqbali karaa ergey uu soo diraya yimid iyo in carabku kaaga dhacayba marka aad tidhaahdo jaa alamiiru amiirkaa yimid nafsu aa yimid khalaas carabku inuusan kaaga dhicinna waa la ogaaday ergey iyo rasuul ka socdaa yimidna inaysan ahayn waa la ogaaday ee tay daatiseed xoogaa ixtimaalka yarka ayaa meesha uu ka saara tawkiid in ixtimaalka yarkaa ah oo laysdhihi karay bal amuu ujeedaa ergey ka socdaa yimid intii yartaadoo laysdhihi karu meesha ka saara tawkiidka wa tawdiixu haadaa daabidkan la caddayntiisa annaka adiga low qulta haddaad tidhahda jaala amiiru amiirkiyaa yimid ixtamala wuxuu aqbali karaa hadalkaas annaka adiga sahowta inaad sahwday ow alase tawasacta inaad waasacsatay filkalaami hadalka wa anna qaradaka ujeeddadaaduna majii'u rasuulilamiiri amiirka ergegiisii ergegaas imaatinkiisi u yahay ujeeddadaadu haddee rasuul waa ergeg qof kastood meel u dirto rasuul aa laydhah carabiga ah, rasuul aa laydhah ee ha u moodin kii alla soo diray oo lagu salli jiray ha ku salli ah, magaalada waxaa jiri jirtaa laydha baar dheere laydhah baar dheere baar dheere marka fiqigaa loo aadi jiray waagi hore marka qaara waxay samaynayaan naxwada baran tuu sii socdo fiqigu ag fadhiisana minhaajka waxay yidhahdeen ma baran qof yaqaan intii goor loo akriyo war meeqaa goora minhaajka lagu akriyo شan iyo toban ga weli maadan baran waaba ku tirsanyama intii lagu ah siduu u wado u wado markuu oqoon waayo inta goor loo akriyey haddee halkii mara loo akriyana labaatan goor ku cel ama soddon casharka loo akriyaba waxba ma yaqaan markaasuu sida shiika u qabana sidii shiika hadduu shiiku faacil ku dhawaaqi faacilkii ku dhawaaqi lakin in faacil isagu ma fahmi karo hal shaqal qadlim qaldima ah. shiikaasu dhaajina meeshii ka baxsata meel u raadiyo male hadhow le warshi uy warshi uy ilaa jaaisaydu may qanasada markaasay waxaa imaan jiray rag hadde minhaajka sida faatixada u yaqaan oo aan qaldayn shaqal qaldi ma naxwadiisa qaldi ma macnihiisa qaldi ma laakiin naxwo ma yaqaan isagaasuu ku ag dhinto ku duquo marka midkood sidaas oo minhaajka aad u yaqaan laakiin naxwe aan aqoon ardadna lagu akhrisanayo iska baashaalayo lawa yaqaan kitaabka cabsiyo kuma jirin mid khaliifo ilaa xabad ukun a xamar ka yimid laakiin aad u labisa ta waxa weeyaan isku taagay qamiis oo jaakad weyn qatay oo madaxa maro weyn ku duubtay oo mid kale garabka saartay markaas oo haddi khatar markuu muuqdo xamarna naxwadaa laga barasi baargaanana fiqi xamar xaggiisu ka yimid markaasuu soo fariistay dersiga halkaas fariistay haybad weyn le laakiin ila hoos waxba kuma jiraan markaasaa shiikii minhaaj akrinaya waa yidha minhaajku waa wadiwa ha saasaad leedahay hay u isle naaxiya meeshaan soo fadhiiso isle geed naaxi meesha kuu fadhiyo meesha kuu dhex fadhiya marka hal shay ood qaladaad isleey imtixaan markaasuu su ha saasaad leedahay marka ja idaa jaa rasuulu idaa jaaa rasuulu اamiiri saasaad leedahay maruu dhaqaajile ay yahay idaa jaaa rasuulamiir markuu yidhi uu yidhi sal اllahu alayh waa ka fuqda marka sheekii faqad ahara baabuka saas ah. neeftii waa ka soo goday ah xaalka oo noocadaad mukulaad leedahay qiimo kuguma jira marka ha iskaga salin un qofkas rasuulkas rasuulka ergey wey carabiga ergeyaal rasuul iska yidhaah waayahay wa tawdiixu haadaa daabidkan la cadayntiisa annaka adiga loo qulta haddaad tidhahdo jaal amiiru amiirkaa yimid daad <clears throat> daad naxwada bara weydo ood wax bara weydo ma ujeedaa amiiradaad iskaga sallinaysa uma jeeda ida low qulta haddaad tidhahdo jaal amiiru amiirkaa yimid xataa amiir maaha waa shaqaale mid yaroo shaqaale amiirka aad iskaga sallina kawar laa qulta haddaad tidhaahdo jaal amiiru yaa yimid ixtamala wuxuu hadalkaasu aqbali karaa annaka adiga sahowta inaad sahwiday oo tawasacta inaad ballaarsatay fil kalaami hadalka wa anna qaradaka ujeeddadaaduna majii'u rasuulilamiiri amiirka ergegiisa imaatinkiisa uu yahay fa idaa qulta markaad tidhaahdo jaal amiiru yaa yimid nafsuhu tawkiidkaad ku darto tawkiidka markaad ku darto o amase qultaa tirada jaal amiiru amiirkaa yimid caynuhu daatadiisaa yimid aad ku dar labada waxbaa lagu adkeeyaa nafsu iyo caynta irtafaca waxaa kor noqonayo oo suulaaya alixtimaalu suurtagalnimadii hadalka aan dhahayna waxaa suurtageli karta inuu sahwiyey waxaa suurtogeli karta inuu yahay amiirka ergegiisii waxyaalo ixtimaalaadki meesha waa ka baxa arrintii xaqiiqo waxay ku noqonaydaa amiirkiiyo yimbis wixii kaloo dhan oo maskaxda kusoo dhacay meesha waa ka baxaya soo ma jeedo waay irtafaca waxaa kor noqonaa suula alixtimaal ixtimaalkii wa taqarara waxaana ku sugnaanaa cinda saamici saamica agtiisa annaka adiga lam turid ma aadan doonin ilaa majiia alamiiri amiirka imaatinkiisa umahane nafsihi daatadiisa u yimid wax kale uma jeedin saasaa ku sugnaanayda qofka ku maqla wataqarara waxaa ku sugnaana cinda saamici qofka ku maqla agtiisa annaka adiga lam turid inaadan doonin oo u jeedin ilaa majii'a alamiiri amiirka imaatinkiisa maahane nafsi u yimaado wa xukmu haada taabici taabicaan xukunkiisa taabican oo ah mu'akidka xukunkiisa annahu taabicaanu yuwaafiqu waa waafaqaa matbuucahu matbuuciisa fii icraabi icraabkiisu ku waafaqaa calaa macnaa calىa macnaa annahu shaaniye in kaana almatbuucu matbuucu hadduu yahay marfuucan kula rafciyey kaana taabicu taabicu wuxuu noqona marfuucan kula rafciyey ayda noqoshee naxwu xadara khaalidunaa yimid xadara ficlu maadi mabniyin calى اfatxi laa maxal la min اlcraab khaalidun faacilu xadara marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akiri nafsuhu daatadiisiyaa yimid nafsuhu daatadiisiyaa yimid nafsu waxaad tidhaahdaa twkiidu khaalidin wa twkiidulmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aaqibih nafsu mudaaf walahaa damiiru mutaصil mabniyu calى dami fii maxali jari wain kaana almatbuucu kan la raaca hadduu noqdo waa mu'akadka mansuuban ku la nasbiyey kaana taabicu taabicina wuxuu noqonaa mansuuban ku la nasbiyey mansuubko milahu isagoo kala naxwu xafidtu اqur'aana qur'aankiaan xifdiyey kullahu dhammaantiisaan xifdiyey qur'aankaan xifdiyey markaas idhaa ogaa waxaa suurtagala in qur-aanka badankiisa aad ujeedo saasaa dhici karta laakiin kullahu markaad tidhaa waa ka baxay ixtimaalkii meesha dhammaan awalkiisa iyo aakhirkiisa ayaan xifdiyey wey xaid xafidta na waa lamid hadii la idhahde waxba iskuma kala bedelna xafidta ficlu waa faacilu القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره كل توكيد القرآن وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره كل مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف wain kaana almaطbuuqu kan la raacahu muakedka hadduu noqdo maqfuudan ku la hoos dhigay kaana taabicu taabicu wuxuu noqonaa maqfuudan ku la hoos dhigay kadalika kelmadkuudu xaalu la mid yahay naxwu tadabartu waan ku tadaburo waan fiirfiiriyey filkitaabi kitaabkii kullihii dhammaantiis kitaabkii o dhan waan fiirfiiriyey تdبرت فعل وفاaعل في الكتاب في حرف jر الكتاب اسم مجرور بفي وعلامة jر كسرة ظاهرة في آخر الجر والمجرور متعلقان بتدبرت كل توكيد الكتاب وتوكيد المجرور مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر كل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه ويطبع وراعى هو مؤكدك هو مؤكدك yatbacu laba damiiraad meesha ku jirta mid waa faacilka yatbacu midna waa haadaas muuqato waa mafcuul bihi faacilka midka aho asturan waxaad u celidaa muakidka ah, oo taabica midkaan muuqato haadaana waxaad u celidaa muakadka u celi wayatbacu waa raaca huwa muakidkii hu muakadkii ayda noqoshee fii tacriifihi haada waxaad u celidaa muakadka fii tacriifihi muakadka la macrifayntiisa ku raaca kamaa taraa sidaad aragtay fil amilati masilada kullihaa dhammaanteed sidaad ku aragtay nakiradana waa ku raacaho waanagii miaalinay maa saama rasuulullaahi sal اllahu alayh wasalam shahran kullahu ilaa ramadaana allah subxaana wa tacala aclam sal اllah wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed